dambe cashiyadu waa gelinka dambe weeyaan oo wixii duhur ka dambeeya khadaadkuna waa aroorta hore salaada subax iyo wixii ka dambeeya yuriiduuna iyagoo saa u samaynaya marka ilaahayay ay caabudayaan oy baryayaan waxay u samaynayaan iyagoo doonaya wajahaahu ilaahay wejigiisa raba raalligelinta ilaahay raba ilaahay wax kaga raadsanaya walaa tacud ha dhaafsiinin caynaaka indhahaaga canhum iyaga ha dhaafsiinin oo macnaha maxaa loola jeedaa meel kale ha u hanqaltaagin indhahaaga meel kale ha aadinin dadka dacafat almuslimiinta ah ee fuqarada ah ee saboolka ah ee muhaajiriinta ah ku sabar baa la leeyahay ina markaa la joogaa way soo raaci doonaan oo waa bilaal iyo khabaab min alarat iyo raggii la midka ahaa baa laga hadlayaa wasbir nafsaka naftaada ku sabar maca aladiina kuwii macooda yadcuuna rabbahum rabbigooda caabudayey bilkhadaati aroorta hore iyo walcashiye oo meesha bacd alculamaa waxay yidhaahdeen shantii salaadood baa loola jeedaa bilkhadaati waxaa soo gelaya salaadii subax iyo salaadii duhur cashiyi haddii la yidhaahdana saddexdii kalaa soo gelaya oo ah casr iyo maqhrib iyo cishe yuriiduuna iyagoo samaynayaanoo taa ula jeeda oo doonaya wajhahu ilaahay wejigiisa raba walaa tacdu ha dhaafsiinin caynaaka indhahaaga canhum iyaga macnaha indhahaaga kuwo aan iyaga arkaynin oo meel kale u hanqaltaagaya ha ka dhigin indhahaaga iyaga ku fiiri baa la leeyahay wa can xaariثata bna wahabin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalama yaquulu isagoo dhahaya alaa ukhbirukum war ma idiin sheegaa biahli ljannati jannada ahalkeeda ma idiin sheegaa yaa dadka jannada gelaya ah qofka jannada gelaya calaamooyinkiisii lagu yaqaanay ma idiin sheegaa wey macnaheeda isagoo adduunkan jooga laga garan karayo alaa uhbirukum ma idiin sheegaa biahli اljannati ma idiin sheegaa haa noo sheeg weeyaan macnaheeda kullu daciifin weeyaan waa mid kasta oo tabardaran wey mutadacafin dadka agtoodana laga liido isagana waa liitaa dadka agtoodana waa ka liitaa oo wax qiimo uu ku leeyahay iyo wax tirsanaya hadduu joogaanan la tirsanaynin hadduu maqan yahay baan la tabaynin cid u tirsan yahayba ma leh laakiin cinda allahi jala wacala waa laga tirsanayaa low aqsama cala allah qofka sidaas annabiga wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh low aqsama hadduu ku dhaarto ama u dhaarta cala allaahi ilaahay la abarahu ilaahay baari buu u noqonayaa hadduu ilaahay ku dhaarto iraada ilaahayo waxaasaad inoo yeelaysaa ama saasaad ii yeelaysaa la abarahu ilaahay baaba baari u noqonaya subxaana wa tacaala alaa uhbirukum war maydiin sheegaa biahli الnaari dadka naarta ehelka u ana maydiin sheegaa yaa naarta ehelu ah kullu cutullin jawaadin mustakbarin waa mid walba oo cutullin alcutulli waxaa la yidhaahdaa wuu inoo sheegi doonaa sheekh waa mid kastoo aad adag wey qallabsan wax galana male wax ka baxana male khayroo dhan male waa madax adagya jawaadin isla markaana waa xaqdiid badan weeyaan oo waxaa loola jeedaa waa mancinayaa khayr oo dhan iyo xaq oo dhan midna ma ogola isla markaana mustakbirin isla weyn sidii saasuu ku qab weyn yahayba haddana waa isla weyn yahay marka waxay daliil u tahay jannada inay gelayaan dadka mutawaadiciinta ah ee tawaaduca badan ee aan naftooda qiimo u yeelaynin dadka inay ka sarreeyaanna aan isu haysanin waxa naarta gelayana qofka ummadda inteeda kale intuu lida isaga isla qabweyn ahlu naar weye sidaa xadiidka laga qaadanayo alaa akhbirukum war maydiin sheegaa biahli اljannati maydiin sheegaa kullu daciifin weeyaan mid kasta oo la liido weeyaano mutadacafin dadka agtoodana ka liita hmm yacnii dadka indhahooda aanan ku weynayn ama isaga naf ahaantiisana liita weeyaan xaaladiisu waa xaalad iska liidata waa sabool waa faqiir waa iska tabardaran yahay dadka indhahooda kuma weyna islamarkaana waa la liidaa low aqsama cala allaahi kaa isaga hadduu ilaahay ku dhaarto la abarahu baari waa u baarinimo falaya nin la oran jiray wayno iman doontaa qisadiisa anas ibnu maalik adeerkii anas ibnu nadar yaa ka mid a ah buu yidhi nebigu calayh salaau wasalaam waina minhum lanas bnu nadr buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam waxaa ka mid a ah ninka la yihahda anas bnu nadr qisadiisana waa inoo iman doontaa kitaabka meelo kale inoogu imanaysaa alaa uhbirukum war maidiin sheegaa biahli naarina maidiin sheegaa kullu cutullin waa mid kastooo adag weeyaano jawaadin islamarkaana maanicaho diida khayroo dhan aan ogolayn xaq aanan ogolayn wax diida weeyaan mustakbirin isla markaana isla weyn muttafaqu calayh alcutulli la yidhina alkhaliid baa loola jeedaa kan adag aljaafi qallalan waa qof engegan weeyaan dabci ahaan buu u engegan yahay akhlaaq ahaan buu u engegan yahay nooc kastuu u qallalan yahay waa qof sidaas ah weeyaan aljawaadna la yidhina bifatxi ljiimi jiimka oo la kordhigo iyo watashdiidil waawi oo la adkeeyo oo la shado oo shad saaran yahay wabiddaa'i baa ka dambaysa almucjamati dhibic leh wa huwa aljamuucu waa midka kulminta badan almanuuc xoolo oo dhanna waa kulminaya waana bakhayl dhinaca kale zakuunan ka bixinayna xaq lagu lahaa silaturaxim buusan ogolayn masaakiin buuna waxba siinaynin cid uu wax siinaya ma leh xooluhu siday sidaa ugu tuuran yihiin buu ka dhimanaya haddana wa qiila waxaa la yidhi addakhmu waa kan weynanka badan leh almukhtaali yacni xagga abuuritaanka iyo khilqada ilaahay u abuuray waa qof aad u weyn almukhtaalu islamarkaana kibir badan fii mashiyatihi socodkiisa markuu soconayana waa kibir badan yah waa isqadqaad badan yah oo wasiyadii luqmaan wiilkiisa waynu naqaanaa fii suurati luqmaan ilaahay ku sheegay wa qiila waxaa la yidhi alqasiiru waa mid gaabanoo albatiinu calool weyn leh qolob waxbay ku sheegeen calaa yati waa qof kibir badanoo xaqa aan ogolayn khayrna ogolayn wax u qaadanayana aan lahayn bakhaylna ah dhinaca kale oo wax xaq lagu leeyahay iyo wax xuquuqoo lagu leeyahay toona aan ogolayn inay ka baxaan wacan abiilcabaasi waxaa laga wariyey sahl bni sacdin asaacidi ahaa radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi mara rajulu cala nabiyi sal allahu alayh waalih wasalam mara rajulu nin baa soo maray cala nabiyi buu soo maray sal allahu alayh waalih wasalam nebiga alayhi salaatu salaam asxaabtiisuu la fadhiyaa isagoo la fadhiya ayaa nin soo maray meeshii waddadii waa salaamay assalaamu calaykum waa laga radiyey wacalaykum assalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabaa inuu dersi ina siiyo cilmi inuu ina baro waxaynu arkayna mooye inaysan xaqiiqadu sidaa ahayne xaqiiqadu inta ay ka duwan tahay bini aadamku sidiisaba waa ishiqaati wuxuu arkuu wax ku duldhisaa inayna xaqiiqadu sida ahayn buu nebiga inoo sheegaya salawaat ullah wasalaamu caleyh waxaan arkayna inaysan ahayn buu nebiga inoo tilmaamaya salawaat ullah wasalaamu caleyh marka faqaala lirajulin cindahu jaalis abi saciid buu ahaa ama sacd bn abi waqaas buu ahaa labadaba waa la yidhaahdaa faqaala lirajulin ninbuu wuxuu ku yidhi cindahu agtiisa jaalisun fadhiya abi cabaas sahl bni sacdin saacidiina waa fadhiya ogow hadda ninkan isaga ama abi saciid ha noqdo ama sacd bn abi waqaas ha noqdee nebigaa ku yiri maa ra'yuka fii haada maxaad u malaynaysaa ninkanna mare hadda maxay kula tahay faqaala markaasuu wuxuu yidhi wixii ishii qaato weeyaano bini aadamkaoo intuu ka arkay buu sheegaya hadda wuxuu arkay buu tilmaamaya <clears throat> faqaala wuxuu yidhi rajulu min ashraafi الnaas bini aadamku sidoodaba daahirkay arkaan wallahu yatawala saraa'ir waxa muuqday arkaan qalbiga waxa ahaadayna ilaahay baa tawalinaya jala wacala maxaa yeele annagu ma ogaan karayno walidaalika cumar radia allahu tacaala canhu wa markuu maamulka qabtay hadalladu ku hadlay bay ka mid ahayd oo odhanaya annagu daahirkaasaanu eeganaynaa ilaahay baa quluubta eeganaya annagu daahirkaasaanu la xisaabtamaynaa khalaas maxaa yeele annagu wax kale ma ogaan karayno bini aadanku hadduu hadda inoo soo galo qof qofkaasina si u busaaradaysan yahay oo dharkiisu uunan hagaagsanayn karkaran yahay oo dildilaacsan yahay oo lagama yaabo inaynu u kacno lagamana yaabo inaynu u istaagno hadduu ina salaamana si cajis ku jiraannu uga jawaabayna hadday qaarkeen ka jawaabaanba waa nasiib laakiin ka waran qof itaal leh midab quruxsanna ilaahay siiye dhar ku quruxsanna wata barafuunna ka soo udgaya hadduu yimaado maxaad u malin lahayd indheheenna darsiga waa ka kicin lahayn baan u malaynaya inan haybad baa ka muuqata laakiin cinda allahi jala wacalaa sidaa maaha ina akramakum cind allaahi atqaakum attaqwa haahuna waataan soo marnay xadiidkii ahaa ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wlaa ilى أجزaamiكum wlakin yanظuru ilى quluubikum ilahay qalbigiinuu fiirsanaya subxaanaه wa tacaala daahirkan ilahay danka ma laha subxaanaه wa tacaala abadan maxaa yeele ilaahay kaa gaaban iyo kaa dheer iyo kan madow iyo kan cad iyo ilahay waa isugu mid weeyaan agtiisa rag iyo dumar wuxuu ahaadaba marka ninkii saxaabiga ahaa waxbaa la barayaa inagoo idil waxbaa la ina barayaa nebigu wuxuu ra'yigaagu waa maxay ninkan maxaad ka qabtaa maxaad ka aaminsan tahay faqaala wuxuu yidhi rajulu min ashraafi الnaas waa nina haybad ka muuqato oo waa min ashraafi الnaas dadka kuwooda ugu sharafta badan buu ka mid yahay hada wallahi xariyun ilaahay baan ku dhaaranayaa kani wuxuu mudan yahay xariyun wuu mudan yahay weeyaan in khaطaba hadduu reer gabar ka doono hee an yunkax in la siiyaba wain shafaca hadduu erga noqdana oo uu reer hor kacana an yushfac ergadiisa in la aqbalo inna waa ishiiqaati bini aadane fasakata rasuulu llahi sala allah alay wasalam xilligu jawaabi lahaa lama jooga nebiga calayhi salaatu wasalaam waa aamusay uma mara rajulu aakhar sidii meeshii loo fadhiyey haddana nin kalaa soo maray faqaala lahu rasuulu llahi sala allah alay wasalam rasuulka allah haddana su-aashii oo kale weydiiyo wuxuu ku yidhi maa ra'yuka fi haada kani maxaad u malaynaysaa isna iiga warran bal waa rajul miskiin ah daciif ah isla markaana aynan ka muuqanin wax lagu qanco aragtida xagga sare ah markaasuu faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah hada rajulu min fuqaraa'i اlmuslimiin rasuulka allow kani waa fuqarada muslimiintuu ka mid yahay saboolka weeyaano dadka muslimiinta kuwooda saboolka ah ka mid yahay haadaa xariyun kani wuxuu mudan yahay in khaaba hadduu reer ka doono anlaa yunkax inaanan looba guurininba wa in shafaca hadduu erga noqdana anlaa yushfaca inaan ergadiisa la aqbalin isna waa sidaa weeyaan maxaa yeele labadooda wuxuu ka arkayey buu ku xugmiyey laakiin xaqiiqada cinda allahi sidaa ma aha wa in qaala hadduu hadal yidhaahdana anlaa yusmac inaanan looba istaaginba hadduu hadal la istaago isagoo dharkiisu sidaa yahayoo dadku arag sida ay ka aaminsan yihiin inaan looba istaagin baa dhici kartaba liqowlihi laa yusmac inaan la maqlin liqowlihi hadalkiisa nebiga calayh salaatu salaam hadduu jawaabaya kii hore iyo kii dambe labadaba jawaabtoodii buu ina siinayaa faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi haada kan dambe saboolka ah faqiirka ah aanan loo istaagaynin ergadiisa la aqbalaynin wuxuu doonana aan la siinaynin hadduu gabar doonana aan loo guurinaynin ma aragtaa haa khayrun waa ka khayr badan yahay min mili ardi dhulkan muggii oo mila haada kaa hore oo kale ah allahu akbar kii hore aada lahayd hadduu gabar doonana horaa laga siinayaa hadduu erge noqdana horaa laga aqbalaya ergadiisi hadduu eray la istaagana waa la wada dhegaysanayaa kaa muggiisoo dhulkoo dhan wada ah hal xabo oo kana ka khayr badan cinda allah miisaanka iyo qiyaastu inaysan ahayn ma aragtaa marka waxa muuqda mutafaqu calayhi meeshaa marka maxaa laga qaadanaya dacafat almuslimiin in la ilaaliyo muslimiinta kuwooda liita in la ilaaliyo oo la dhowro loo ixsaan sameeyo umuurahooda la tawaliyo maxaa yeele ilaahay baa sidaa u jecel subxaanah wa tacaala qowluhu uu yidhi xariyun wahuwa bifatxi lxaa'i xada oo la kordhigo weeyaan wa kasri raa'i ra'da oo la hoos dhigo wa tashdiidilyaa iyo ya'da dambe oo la adkeeya ay xaqiiqun weeyaan waxaa dhab ah wa qowluhu uu yidhi shafacana bifatxi fa'da oo la kordhigo shafaaca la yidhaahdo وعن أbي سعيidi الkhdري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قاal nebigu wuxuu yidhi salawaaت الlah وسلام عليه meeshan waa qiso nebigu inoo sheegayo maalintuu ilaahay abuuray subxaanaه wa taعaalى jannadiiyo naartii yaa doodan labadoodii dhex martay say u dhex martay alla yaqaan allihii abuuray baa inoo sheegay calى lisaani nebiyihi buu noogu sheegay salى الlah عalيه وآله وسلم qaala nebiga wuxuu yidhi ixtajat iljannatu waxaad dooday jannadii iyo wannaaru naartii baad doodeen doodoodu siday ahayd allahu aclam ilaahay baa yaqaana laakiin waxay ku doodeen sidanay noqotay dhegayso faqaalat innaaru naartii baa hadashay oo hadalka bilowday waxay tidhi fiya aniga gudahayga waxaa ku jira aljabbaaruuna kuwii isla weynanka badnaa jabbaaruuntii waa kuwa jabaabirada madaxda ah nin walba ninka kale intuu ka madaxsanaa ilaa fircoon ku gaar namruud iyo hamaan iyo qaaruun iyo qulooyinkaasoo dhan isku soo kici wاlmutakabiruun kuwii isla weynanka badnaa ee xaqa ka santaagayey inan kibirka sidiisaba waxaa la yidhaahdaa nebigaa inoo sheegay salawaatu اllah wasalaamu calayh huwa kamd الnaas waxa weeyaan dadka oo la xaqiro la liido iyo xaq oo laga santaago taasuu nebiga ku sheegay salawaatu اllah wasalaamu alayh fiihi aniga gudahayda waxaa ahaaday aljabbaaruun kuwii jabaabirada ahaabaa ah abijahl iyo abilahab iyo raggii la midka ahaa wاlmutakabiruun iyo intii isla weynayd wa qaalat iljannatu jannadiibaa iyana hadashoo waxay tidhi fiya aniga gudahayga waxaa ah ducafaau nnaas dadka kuwoodii ugu liitay wamasaakiinuhum iyo masaakiintoodiiba aniga ah aniga gudahayga mataqaanaa waxa ka buuxa ninba ninku intuu ka daciifsanaa oo ka miskiinsanaa oo ka saboolsanaa oo quudka maalinta raadsanayay uun keliya haystay kaasaan aniga gudahayga ah faqada allaahu baynahumaa labadooda rabbi baa isu dhagaysanaya go'aankoodana rabbi baa gaaray jalla wacalaa ilaahay baa u kala gooyey garti rabbi wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala inaki adigoy aljannatu janno yahay dhagayso raxmatii baa tahay anigu naxariistaydii baa tahay gudahaaga waxaa ka buuxa wixii naxariis ilaahay u lahaa wey arxamu biki adiga waxaan kuugu naxariisanayaa man ashaau qofkaan doono wa inaki naar hoy adigana naar yahay cadaabii baa tahay ucadibu biki adiga waxaan kuugu cadaabayaa man ashaau kaan doono labadoodaba marka ilaahay midna naxariistiisii midna ilaahay caradiisii iyo cadaabkiisii weeyaan mid walbana ilaahay subxaana wa tacaala ehel buu u abuuray jannada ehelka loo abuuray qof walba qofku intuu ka liitay weyaan islaamnimadiisiina uu ku dheganaa naarta waxaa loo abuuray mid walba ka kale intuu ka kibir badnaa oo ka santaag badnaa weyaan labada qabiil baa kala gelaya marka walikilaykumaa labadiinna mid walboo ka mida calaya aniga wuxuu igu leeyahay miluhaa inaan buuxiyo buu yidhi rabbi ballan buu qaaday wuxuu yidhi labadiinnaba waxaan ballan idinkaga qaadaya inaan idin buuxiyo aayaddii qur-aankeed baa ilahay noogu sheegay yowma naquulu ljahannama hal imtala'ti maxay ahayd aayaddii wataquulu hal min masiid ilaahay baa weydiinaya war naar yahay miyaad buuxisantay baa lagu leeyahay markaasay leedahay rabbiga wax kaloo ziyaadaa ma jiraa ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naaran maxay ahayd waquuduha annaasu walxijaara dadka marka lagu guro oo lagu guro oo lagu guro yaa dhagxantana laga dabageynaya rawaahu muslimun <clears throat> xadiidku wuxuu daliil u yahay ducafaau lmuslimiin inay jannada u badan yihiin xadiidkii kale nebiga calayh salat slam habeenkii la dheelmiyena wuu nooga sheekeeye wuxuu yidhi jannadan tegey faida caamatu man dakhalaha ducafaa almuslimiin dadkii ugu taagta daraa muslimiinta ninba ninka kale intuu ka liitay muslim ahaa jannaduu galay naartana nin walba ninka kale intuu ka kibir badnaa oo ka santaagsanaa iyo qolooyinkii dumarka ahaabaa buuxiyey buu yidhi nebigu وعن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم قاaل نبga wuxuu yidhi إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند اللhi جناح بعوض متفق عليه qiimaha qofku leeyahay maxay tahay qiimaha qofku leeyahay intuu feeran wenyahayna maaha qiimaha qofku leeyahay intuu xoolo leeyahay maaha qiimaha qofku leeyahay ma aha sharaf iyo sumcad iyo madaxweyne inuu yahay qiimaha qofku leeyahay waa intuu ilaahay rumaysan yahay subxaana wa tacaala hadduunan ilaahayba rumaysnayn ilahay agtiina waxba kama ah subxaana wa tacaala walow intuu doonaba ha la ekaado adduunka sidaa darteeda marka nebiga calayhi salatu salaam xadiidkan noogu sheegayaa oo maalinta qiyaamaha qofba qofka kale intuu ka feero weynaabaa la keenaya miisaan baa la saaraya soo maaha wanadacu lmawaasiina alqisطa lyowma alqiyaama sida ilahay u sheege miisaankii cadaaladda ilaahay samaynaya subxaana wa tacaala miisaan alacmaal weeyaan ashkhaastii waa la saaraya haddii ashkhaasta la saaro maxaa dhacaysa marka qof walba miisaan baa la saaraya hadda kaanan soddonba gaaraynin muxuu noqonayaa marka gaalkeena dhowr boqoloo kiilo wey meesha maya sidaa ma aha miisaanka runta ah ma aha kaa miisaanku waa qalbiga waa iimaanka wey iimaanka weeyaan culaysku waa iimaanka laakiin jirkani wax qiimo uu leeyahay ma leh dhagaysa hadda inahu la yaأtii waa la keenayaa alrajul waxaa la keenayaa alrajul qof asamiina cayilan baa la keenayaa alcaiima aad iyo aadna u weynan badan buufin la buufiyo kala aad iyo aad u feero weyn yowma alqiyaamati laakiin marka miisaanka la saaro laa yazinu cinda allah ilahay agtii miisaankiisu maba dhannaba janaaxa bacuuda kaneeca garabkeeda maba dhannaba kaneeca garabkeeda wasnageeda intee dhan yahay talow miisaankeeda iyadoo dhan ba haddii laysa saaraba miisaan aanan miisaan yeelanaynin wax miisaanoy leedahay ma leh ayib garabkeedii maxaad u malaynaysaa marka garabkeediibaa ka sii culus qofkii noocaas ahaa marka macnuhu waa maxay qalbigiisa wax iimaano ku jira maleka isaga ah ha yaraatee laakiin adduunkan markuu joogay indhaha lagu wada dhowraya qiimu ka lahaa dadka agtooda laakiin cinda allahi caza wajal laa yazinu cinda allah ilaahay agtiisa miisaankuma laha laa yazinu miisaankiisu ma dhanna cinda allahi ilaahay agti janaxa bacuudatin kaneeca garabkeeda ma dhanna muttafaqu calayh wa canhu waxaa laga wariyey abu hureyre weeyaan ana mra'atan sawda dadka dacafada muslimiinta qaar ka mida lainoo sheegaya marka abu hurera marka wuxuu leeyahay waxa jirtay ana mra'atan sawdaa haweenay madow kaanat taquma almasjida waxay ahayd mid masaajidka nebiga nadiifisa masaajidka nebiga yay nadiifin jirtay dadku markay baxaan way hagaajisaa way nadiifisaa wasakday ka qaadaa masaajidku hadda shamiitana maah ogow wabacad laakiin waa la hagaajiyaa wixii wasakha ah oo dhan baa laga qaadaa gabadhan sidaasay ahayd marka ama aw shaaban nin buu ahaa dhallinyaro ah waa shaku raawi laakiin qof dumaray ahayd fafaqadahaa nebigaa waayey gabadhii aw faqadahu hadduu wiil ahaana ama nin raga ahaana wuu waayey nebiga rasuulu llahi sala allahu alay wasalam maxaa yaele xadiid kaley ku caddahay oo qof dumaray ahayd habeen bay dhimatay gudcur ah oo mugdi ah saxaabadu waxay yidhaahdeen xilliga nebiga ma soo kicin karayno annaga intaanu dhaqno oonu kafaninno oonu ku tukanno aanu aasno oo nebiga ka kafaalo qaadno macnuhu waa maxay qiimo weyn lamaysan lahayn hadday qiimo weyn leedahay way sugi lahaayeen intuu nebiga ka soo kacayo ama nebigayba soo kicin lahaayeen laakiin way xoogaa arinteydii waa la fududaatay gabadhii sidaa darteed bay intay iska dhaqeen oy hagaajiyeen oy kafaniyeen oy ku tukadeen bay baqiic ku aaseen qabri ka mida qubuurihii baqiic intaa waa habeennimo weeyaan fafaqadaha nabigaa waayey marka aw fafaqadahaa rasuul lahi sal la alي waslm fasa'la canha nebiga waa weydiiyey war qofkii dumarka ahaaye masaajidka hagaajin jirtay beryahan maanan arkina maxaa ku dhacay ama nebigu calayhi salaatu salaam iyada nafteedii ha waayo ama ficilkeediiba ha ku aqoonsado oo masaajidka oo dacdarri ay hayso oo aan hagaagsanayn haba ka garta hadduu doono waa weydiiyo wuxuu yidhi aaway qofkii fa qaaluu markaasay waxay idhaahdeen maatat waa dhimatay aw maata ama waaba dhintay weye qaala nebigu wuxuu yidhi afalaa kuntum aadantumuunii afalaa kuntum maxaad u noqon weydeen aadantumuuni kuwa isoo ogeysiiya war maxaad iisoo ogeysiin weydeen bihi qaala wuxuu yidhi fakaanahum abu hurayra dhahaya fakaanahum saxaabada waxaad moodaa markay aasayeen intay dhaqayn oy kafaniyeen oy aaseen sakaruuha inay yeeraysteen amraha amarkeeda markay saa samaynayeen arrinteeda waa la fududayd qof culus umaynan haysanin agtooda kamaynan cuslayn laakiin nebiga agtiisa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa ka culusta ilahay agtii waa ka culus tahay subxaana wa tacaala fakaanahum waxaabaad moodaa sakaruhaa inay liideen amruhaa amarkeedi oo yaraysteen aw amrahu ama amarkiisiiba hadduu nin ahaa faqaala wuxuu yidhi nebigu calayh salaau wasalaam dulluunii calaa qabriha aw qabrihi qabrigiisa bal igeeya ama qabrigeedii igeeya ma garanaysaan qabrigii ha waa garanaynaa igeeya fadalluuhu way tuseen qabrigii fasallaa calayha nabiga dusheedii ku tukaday qabrigii uma qaala dabadeed nebiga alayh salatu salaam waa soo baxay qabrigii buu yimid waa ku tukaday haddii salaaduu tukanaya maha salaad caadi ah waa salaatuljanaaza salaatuljanazana meydkaa loogu talagalay ama salaad kale laguma tukan karo qubuuraha dhexdooda xaaraam wey ma banaana nebigu waa noo diiday salawaat ullah wasalaamu caleyh hadday tahay laakiin janaaza dhib ma leh maxaa yeele awalba waxaa loogu talagalay waa meydka weeyaan waa salaad loogu talagalay meydkay ahayd iyo marka sidaa darteeda nebigu calayhi salaatu wasalaam quburaha dhexdooda ugu tukaday marka salaaddii uu ku tukaday iyada keliya ma aha qofka dumarka ah waxa ka faa'iidaya ee wax allah iyo wixii meesha qubuuro muslimiin ahaa oo dhan salaadii nebiga uu ku tukaday shafaacay u noqotay ilaahay subxaanah wa tacaala agtiisaaba looga shafaacayba wanaag bay u noqotay kii qabri ciriiri a ku jiray nuur buu u noqday kii qabrigiisu awal ciriiri ahaa waasic buu u noqday hadduu mugdi ahaana nuur buu u noqday qof walba noloshiisi waa isbedeshay qabriga maxaa keenay sababta keentay maxay ahayd gabadhaa nebiga uu ku tukaday weye salawaat wasalaamu caleyh marka meeshaa waxaa laga qaadanayaa qofna weligaa ha yaraysanin waxaadse u aragtaa laga yaabo kan aad liidayso cind allah inuu kaaga khayr badan yahay soo maa ha dhici karaysaa ilahay baaba qur'aanka inoogu sheegay laa yashar qawmu min qawmin casa an yakunuu khayra minhum wlaa nisaaءu min nisaaءin casa an yakuna khayra minhun nin rag ahna yuusan nin kaleo raga liidin maxaa yeele kaa aad liidaysa ilahay agtii inuu kaaga khayr badan yaha dhici karaysa qof dumar ahna yaynaan walaasheeda dumarka aad liidin maxaa dhacay ilahay agtii taa aad liidaysa inay kaaga khayr badan tahay baa dhici karaysa sidaa darteeda culimmadu waxay oran jireen salafu haadihi اlumma markay ka hadlayaan dadku waa saddex ima inuu kaa yar yahay wa ima inuu kaa weyn yahay wa ima inuu adiga aynigaagiiyo da'daadii hadduu kaa weyn yahayna waa inaad ictiqaadisaa adoon dhalanin buu ilaahay caabudaya qofka waa qof muslim ah akiid intaasoo salaadood buu tukaday sow maaha lagaba yaabay salaaddii ilaahay dembigiisa ku dhaafi lahaaba inuu tukadayba soo ma dhici karayso waa dhici karaysa kanna waa kaa sidaa ku ixtiraam marka kanna waa kaa yar yahay oo waxaa dhacayso suurtagal ah dunuub laga yaabo adiga naar inaad ku gasho isagoo sakiira inaad samaysayba sooma dhici karaysa waa dhici karaysa marka dunuub baad la timid isaga laakiin uunan lahayn sidaa darteeda isna oga gaabso oo ha ku liidin ka kula mid ana waxaa laga yaabaa acmaal badanoo saalixoo aadan samaynin wakhtigii hurdo kula tagtay ama sheeke aad ku jirtay inuu isaga kaa hormaray falyatanaafas ilmutanaafisuun sooma dhici karayso idan marka qofna weliga ha liidin indhahagana yaysan ku yaraanin bani aadamka oo ha u arkeen waxaan qiimo lahayn oo macno aan lahayn marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina hadihi alqubuur qubuurtan oo dhan ma aragtaan waa baqiic weeye mamlu'atun waxay ahayd mid ay ka buuxdo dulmatan mugdi calaa ahlihaa dadkii ehelkeeda ahaa qubuurtan dadka ku jiray badankooda mugdi bay ahayd wain allaha caza wajalla se ilaahay yunawiruhaa waa u nuurinayaa lahum iyaga bisalaatii calayhim salaadaydii aan ku tukaday gabadhaas sababteeda yuu ilaahay ugu nuurinaya subxaana wa tacaala manaa gabadhii masaajidka xaaqaysay nebiga agtiisa salawatu llah wasalaamu aleyh qiimahay ka lahayd ma aragte muttafaqun calayh qowluhu uu yidhi taqumma ay bifatxi attaa'i weeyaan ta'da oo la kordhigo iyo wadami lqaafi qaafka oo la godo ay taknusu kansiga waa nadaafadii weeye xaqinki iyo waalqumaama markii la yirina alkunaasa weeyaan waa wasakhdii weeye waaaadantumuuni markuu yirina bimadilhamzati hamzada oo la dheereeya aaadantumuuni ay aclamtumuuni weeyaan maxaad iisoo ogeysiin weydeen canhu abu hurera waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi ruba ashcaثa akhbara madfuucun bilabwaab low aqsama cala allahi la abarah ruba waxaa badan ashca mid basaas leh tintiisu ay basaasan tahay akhbar boorle korkiisana madfuucun bilabwaab albaabada laga soo celinayo low aqsama calى allah ka noocaasa hadduu ilaahay ku dhaarto la abarahu ilaahay baari buu u noqonaya waxaa badan mid tintiisu basaasan tahay aan haysanin saliiddii uu ku subkan lahaa korkiisu boor miiran yahay aanan haysanin wuxuu isaga mayra ma dharka isaga bedelo dharkii waa ku wasakhoobay jirkiisii waa wada basaasan yahay sibuu u liitaa madfuucun biاlabwaab albaabada waa laga soo celinaya albaabkan aad gashid hadduu yidhaahdo war adigu maxaad ahayd naga lex noqo albaabka haduu soo istaago adeeg alla wey waa miskiin wey adigu maxaad ahayd laakiin ka isagu si fiican u labisan waa looga leexanaya madfuucun bilabwaab low aqsama cala allah kan noocaas ahe dadku ay liidayaane indhaha ka laabanayaane albaabada laga soo celinayo waxaa dhici karaysa low aqsama calى allah hadduu ilaahay ku dhaarto la laabarah inuu ilaahay baari u noqonay maxaa yeele waa addoon ilaahay weeyaan waa muwaxid waa nin qof cibaado badan weeye marka xaaladda iyo miisaanku sidaynu annagu wax ku qiyaasna ma ahee waa sida ilaahay loogu kala dhow yahay looguna kala taqwo badan yahay rawaahu muslimun wa can usaamata bna zaydin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wuxuu yidhi qمت على baabi الجنةi waa ka marka xadiidkaynu sheegayna nebiga عليه الصلاaة وaسلام habeenkii la dheelmiyena way ku dhacday habeen kalena riyu ku tegay nebigu عليه الصلاaة وaسلام qمtu wuxuu yidhi waxaan istaagay calى baabi الجنة jannada albaabkeedaan istaagay faإida caamatu man dakhlaha waxa ugu badan ee jannada galayba almasaakiin wey meesha marka maxaa ku baxay in badan oo tanaadka adduunka ka mida dadka hodanka ahee maal kale adduunka inaysan jannada ilaahay gelaynin meeshaa waxaa ku bahay in badan oo dadka madaxda ahna inaysan gelaynin taa waa la huba wax badan oo madaxda ka mid inaysan jannada gelaynin maxaa yeelay kanna hantidiisii kaa kalena madaxnimadiisii yaa waxay dhaafinaysaa wax badanoo xuquuq ilaahi ah, subxaana wa tacaala waxay dhaafinaysaa addoonnimadiisiiba inuu hilmaamoba wax badanoo xaq ahoo lagu lahaa oo xaq ilaahay ama xaq annaas ahaana inuusan uba aabayeelinba sidaa darteedu naar ku mudanaya marka nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam laakiin kan waxa weye maalinta hadduu soo shaqaysto shantiisa salaad waa ka adag yahay wixii xaq lagu lahaa waa gudanayaa cibaadadii rabbi waa la imanayaa cibaadadii rabbi hadduu la yimidna xaqa naasna waa gudanayaa khalaas wey wax mashquulinayo cibaadada ilaahay ka hawliyana ma leh qumtu waxaan istaagay calaa baabi ljannati baan istaagay faidaa caamatu man dadka ugu badan waxay ahaayeen ee dakhalahaa galay almasaakiin wa asxaabu ljaddi iyo dadkii hantida lahaana maxbuusuuna waa la xabisay dadkii sharafta iyo qiimaha lahaa ee hantida lahaa ama madaxda ahaa maxbuusuuna waa la xabisay iyagu hayra ana asxaaba annaar laakiinse dadkii naarta geli lahaa qad umira bihim waxaa la amray ila annaari naartaa la amray wa qumtu waxaan istaagay calaa baabi الnaar faida caamatu man dakhalaha dadka ugu badan ee galayna annisaau haween weeyaan marka xadiidka nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu noo sheegayaa dadkii ahluljannaha ahaa laba qayb baa loo qeybiye ahlunaarna waa hal qayb weeyaanoo naartii bay galeen ahluljanna labaa loo qaybinayaa maxaa yeele xisaab baa ka horaysa xisaabta la xisaabinayo wa can maalihi min ayna iktasab wa fima anfaqa weeyaan xoolahan intee ka keentay shilin-shilin baa lagu weydiinayaa xaggee ku bixisay haddana waa lagu weydiinayaa haddaan anigu miskiin iska ahaa anoon waxba haysanin aan soo dhintay maxaa layga xisaabinayaa marka adigiiyo qofkii lacagta haystay isku xisaab ma noqonaysaan maya adigiiyo qofkii hantida lahaa isku meel miyaad istaagaysaan maya inta tiisa la xisaabinayo oo shilin shilin loo xisaabinayo adigoo hawshaadii waaba dhammaatayba jannadaad sii gelaysaaba dadka ugu horeeya jannada gelaya marka waa fuqarada weyaan xadiidkii kale nebigaa tilmaamay salawaatu اllah wasalaamu caleyh nisfa yowm inay kaga horeynayaan maalin nuskeed ayay kaga sii hormarayaan jannada oo maalinta nuskeeda la tilmaamaya waa maalinta yowm alqiyaama maalinta qiyaamahana qadarkeedu waxay dhan tahay hamsiina alfa sana sow aayaddii nuskeeda meeqay noqonaysaa hamsiina alfa sana konton kun weeyaan shan iyo labaatan kun oo sano ayaa jannada looga sii horeynaya akhniyadii weyaan dadkii xoolaha lahaa walidaalika abidar wuxuu ohan jiray saddex shay oo dadku necab yihiin anigu waa jeclahay saboolnimadaa ka midu yidhi dadku waa necab yihiin anigu waa jeclahay sababtoy tahay wax layga xisaabiyaba mahayaba jannada saasaan ku gelayaa haddayba ilaah ii qadaro subxaana wa tacaala haddii kale laakiin qofkii hantida lahaa xisaab baa sugaysa ilahay agtii subxaana wa tacaala qumtu waxaan istaagay calى baabi اljannati faida caamatu man dakhalaha waxa ugu badan ee jannadii galay waxa weye almasaakiin iyo wa asxaabu اljiddi dadkii hantida lahaa laakiin ahlu jannaha ahaa iyagu xaggey joogaan maxbuusuuna waa la xabisaya jannadii geli maayaan bannaanka jannada lagu xabisaya maxaa yeelay xisaab baa sugaysa iyaga hanti ma lahayd ha jannada ehel ma u tahay ha bannaankaa istaagaysaa adigu jannada ehel miyaad u hayd ha laakiin waxaan haysta male gal haddaba waayihi inta adiga lagu xisaabinaya iyagu jannaday sii galeen mar horeba hayra ana asxaaba annaari laakiin iyagu asxaabu naarkii qad umira bihim waxaa la faray iyaga la hormarin maayo mar keliya lagu wada dareerinaya qad umira bihim waxaa la amray iyage ila naari naarta inay galaan baa la amrayaa wa qumtu waxaan istaagay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa baabi annaar naarta albaabkeedaan istaagay faidaa caammatu man dakhalaha waxa ugu badanay naarta galayna waxay ahayd annisaau dumar yaa galay muttafaq calayh sababtay ku galeenna nebigu waa inoo sheegi doonaa salawat ullah wasalam aleyh xadiid kaleaynu ku arki doonaa isla kitaabka gudihiisa aljiddi la yirina bifatxi ljiimi jaddi la yirina aljaddu waxaa loola jeedaa huwa alxadu waa nasiibkii walghinaa iyo hantidii sharaf iyo sumcad iyo xoolo iyo waxbuu qofku haystaa wa qowluhu la yirina maxbuusuuna ay lam yu'dan lahum looma ogolaanin bacdu weli fii dukhuuli اljannati jannada gelitaankeeda weli looma ogolaanin وعن أbي هuريرة waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه عن النبي sلى الله عليه وسلم قال wuxuu yihi نبgu lm yتكلم في الmهدي إلا ثلاثة lm yتكلم muunan ku hadlin في الmهدي yaraantii iyo dhabti ilmihii lagu hayey weeyaane muunan ku hadlin إلا ثaلاثة saddex qof mooye saddex qof baa jirta iyagoo yar yaraantii ku hadlay xilligii lagu hadli lahaa iyagoon gaarin sii hadlayba markay dhasheenba hadal horey ka hadlay oo waayo ciisa bnu maryam wa saaxibu jurayjin saaxibu jurayj ciisa bnu maryam waa naqaanaa oo ilaahay baa inoo sheegay nebiyullaahi ciisa markuu dhashay hooyadiina ay dhashay intaynan dhalin ilaahay baa amri siiyey subxaana wa tacaala inii nadartu lilraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya maanta waxaan nadiray inaanan qofna la hadlin ku dheh adoo ciise watana tag yaa maryamu anaa laki haada way weydiiyeen war maryamay maxaa dhacay ma kaana abuuki imraa sawin ma kaanat umuki imraa sawin weyaan ma kaana abu igu celi wama kaanat umuki bagiya aabbahaana qof xun ma ahayn hooyadaana maynan ahayn baqi baqiga waa zaaniyada weeyaan fa ashaarat ilayh ciise oo yaroo ay waddo markaa oy hadda soo dhashay yay u tilmaantay fa ashaarat ilayh qaaluu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya seenu ola hadalnaa mid yaroo weliba aanan gaarin xilligii hadalka sabi ah markiiba waa hadlay qaala inii cabdullah aataaniya alkitaab wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynama kuntu wasaanii bالصalaati wالzakaati ma dumta wbaran biwaalidati ila akhir اlaayaat macnaha waaya yaraantiibuu ku hadlay wa saaxibu jurayj laakiin waa nagu cusub yahay jurayj saaxiibkii waa kuma nebiga wuxuu yidhi wa kaana rajulan caabidan jurayj ninka la yidhaahdo reer bani israa'iil buu ahaa nin caabiduu ahaa fatakhada sawmacatan teendho yar buu dhistay banaanka dadka meeshay degan yihiin buu ka dhistay nin aada u cajiib badan buu ahaa fakaana wuxuu ahaa fiiha teendhada gudaheedu ahaa hmm, faatathu ummuhu wahuwa hooyadii baa u timid isagoo tukanaya faqaalat markaasee waxay tidhi yaa jurayj teendhadu ku jiraa gudaheeda hooyadiina bannaankay taagan tahay waa u dhawaaqaysaa war hoy jureejow bay leedahay faqaala wuxuu yidhi rab yaa rabbi ummii wa salaatii yacni rabbiyow hooyadayna waa ii dhawaaqaysaa salaadaydana waa ku jiraa ama ha dhaho afka ha ka yidhaahdo ama qalbiga ha iska dhaho xukumkoodu waa naga duwanaa annaga xukumkeena waxaa dhici karaysa iyagoo salaadda ku jira inay hadli jireen soo ma bal sidaasay ahayd maxaa yeelay xataa annaga islaamka qaybtii hore saxaabada iyagoo salaada ku jiray hadli jireen cabdullahi bn mascuud xadiikiisii intaanu soo gaarnaan waxaynu dhihi jire war meeqa naga hormartay markaasuu dhihi jire saddex ragcadood baa kaa hormartay <laughs> waagi hore ilaa ilaahay subxaana wa tacaala amar bixiyey inaan la hadlin ayib marka rabbi ummi wa salaatii buu yidhi isagoo salaaddiisii ku jira rabbiyow hooyadayna way ii dhawaaqaysaa salaadaydiina waa ku jira saddex mar bay ku celcelisay fa aqbala calaa salaatih fansarafa marka fansarafat salaaddiisii buu iska sii watay fansarafat iyana waa tagtay falama kaana min alhaddi berri markii la marayo xilligii oo kale atathu waa u timid wahuwa yusallii isagoo tukanaya waxay ku soo hagaagtaa un isagoo tukanaya waa imtixaan min allahi jala wacala faqaalat waxay tidhi yaa jurayd fqاl wuxuu yidhi ay rabbi صlاatي وأmي faأqbla عlى salاaتihi falama kana min اlغadi atatu maalintii saddexaad haddana markii la marayo way u timid sidii oo kale wahuwa yusalii isagoo tukanaya faqaalad waxay tiri ya jurayj ninkan xilligaa inuu salaad galo hooyadiina inay xilligaa timaado waa laysku soo hagaajiye maxaa yeele qayb danbaa la rabaa sheekadu inay ka socoto meel ilaahay wax ka doonaya maxay dhihi jireen dibi baa weylo dhala mise dameeraha wiila dhala ahayd waay waxaa tirahdaba dibina weyl ma dhali karo dameerahana weyl ma dhali karaan waa oh, wax mustaxiil ah macnihi oh, waa waxaan suurtagal ahayn maxay kaloo dhihi jireen waa sacab ah, maxay yidhahdeen tin ka soo baxday suurtagal ma macnihi waxaanan marka aynu suurtagal ahayn waxa soo socda in la baajiyo sidaa darteed waa in laisku sii hagaajiyo ilahay wuxuu isla doonanaya wey subxaana wa tacaala xilligaana inuu salaad galo xilliga hooyadii timaado labadoodii isku soo aadaan ninkan inuu salaadiisii iska sii wata hooyadiiba hee uusan dhihin inagu marka haddaba hadday salaatu tahay waajib waalidkii la dhegaysan maayo maxaa yeele tii waajibkaad ku jirtaa xaqi ilahi wey subxaana wa tacaala xaq awlaa min xaq alwaalid aabbaha iyo hooyada xaqooda waxaa ka horeeya xaqa ilaahay salaadda waajibka ah shanta salaadood mid ka midaad ku jirtaa waa sii wadanaysaa dhag u dhigi maysid laakiin sunnaad ku jirtaa hooyadana waa kuu dhawaaqday maxaad yeeli lahayd talo sunno hadday tahay xaq baad u leedahay inaad ka baxdo soon sunna haddaad sooman tahay xaq ma u leedahay inaad afarto ha tanna waa la mid xilligaa doontaad ka bixi karaysaa waajib miyaa waalidka in la aeeco mise inaan la aeecin in la aeeco oo la maqlo waa waajib salaadan sunno weeye waalidkuna in la aeecana waa waajib hadday waajib iyo sunno iska hor yimaadaan maxay noqonaysaa waajibkaa la qaadanaya laakiin hadday laba waajib iska hor yimaadaan waalidka iyo xaqa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa la qaadanaya maxaa xaqa ilaahay baa ka horeeya waa sidaa weeyaan markaa maalintii saddexaad markay u timid wa huwa yusalli salaaddiisuu iska sii watay faqaalat ya jurayj faqaala wuxuu yidhi ay rabbi ummii wa salaatii faaqbala calaa salaatii faqaalad waxay tiri saddex maalmood bay u imanaysay intaa markayaasay hadda habaaraysaa marka waxaa lagu habaarayaa si iga siiyaa badan aniga habaarka lama yaabaniye waxaa lagu habaaray dhegayso markaad dhegaysatana adigu isxukmi marka faqaalad waxay tidhi allaahuma laa tumithu ilaahayow jurayj nafta ka qaadin waa kow oo cimrigiisa dheeree weye macnaha xataa yanura ilaa goorma xataa yandura ilaa uu fiiriyo wujuuha almuumisaat kuwa zaaniyaalka ah wejiyadooda ilaa uu arko ilaah maxaa yeele ninkan weligiiba dad uma soo baxo teennadiisaasu isaga jira halkiisaasuu isaga khalaawaya halkiisaasuu isaga cibaadaystaa qof xunba ma arkaba dadkii kalena ma arko marka waxay tiri ilaahu nafta ha ka qaadin ilaa wejiga haweenka zunaadda uu arko macna intay iska soo horbaxaan isqaabilaan adigu ma habaaran tahay marka maanta dhulkan aynu ku noolnahay marka taa waataan ola jeedo qof walba adigu isxukmi markaa fatadaakara marka ree bani israa'iil banu israa'iil baa waxay ka sheekaysteen jurayjan wa cibaadatah qofkaa qof la mida male jurayj la yidhaahdo wax ka cibaado badan male hooyadii baa saddex maalmood u tegaysay saddexda maalmoodba salaadiisu iska sii watay bini aadamku wax ka hadal badan wa kaanat imra'atu baghyin waxaa jirtay haweenay zaaniyad ah oo yutamalu bixusniha tilmaan looga qaato yutamaalu waa looga tilmaan qaadan jiray bixusniha quruxdeeda haweenayda heblaaye la yidhaahdo yaa la dhihi jiray qofkii qurux lagu tilmaamo heblaaye say ka tahay quruxdeedii baa lagu ibtileeyo waxay ahayd haddana waxay ka mid ahayd zunaadi reer bani israa'iil fa qaalat markaasee waxay tihi yadii in shi'tum haddaad doontaan la aftinanna ninka aad ammaanaysaan aniga inuu igu daaye waa fidnayn karaa bay tiri sahal aad buu igu sahlan yahay inaan fidneeyo markaasaa la yidhi ma adiga haa hadduuba ku eegaba jurayj baadan aqoonin weligiiba ku dhowri maayo fatacaradat lahu isagiibay u soo bambaxday way isu qurxisay waxbay samaysay falam yaltafit ilayha sidii la sheegayay noqoto maba fiirin xitaa xaggeediiba indhahaba uma kala qaadinba waay fidnayn lahayd markuu intuu fiiriyo oo isna indhahoodii isku dhaco markaasaa wada hadal iman lahaa falam yaltafit ilayha faatat dara marka hadalna waa ka dhacay sooma ballanteedii ay gashayna inay fulisay doonaysaa inay imtixaantay rabtaa ninkan falamaa markaa waa inay dadkii reer bani israa'iil wax ola laabato markaa faatat raaciyan qowsaar bay u tagtay kaana ya'wi qowsaarkaasoo u hoyan jiray ilaa sawmacatihi teendhada meesha uu ka dhistay agteedu geli jiray qowsaar meeshaa degan bay u tagtay oo fa amkanathu nafteeday hantisiisay min nafsihaa fa amkanathu ninkii qowsaarkay hantisiisay min nafsihaa nafteeda fa waqaca calayha qowsaarkiibaa iyadii u galmooday fa xamalat maxaa dhacay marka uur bay qaaday hadda waxbay haysaa soo maha reer bani israiil ay ola tagto fa xamalat way uur bay qaaday falama waladat markay dhashay ilmihii ayaa qaalat waxay tidhi huwa min jurayjin maydin dhaha anigu ninkaa waa soo fidnaynaya ha ilmahan isagaa dhale fa aatow markaa dadkii wax ma hubsadaan wixii loo sheego waa iskala boodaan fa atowhu waa u yimaadeen fastanzaluu jurayj bay u yimaadeen fastanzaluuhu waa soo dejin dalbeen war kaaleh ka soo bax meesha kaaleh kaaleh ka soo bax markay ka soo bixiyeenna wahadamuuhu wahadamuu waa dumiyeen sawmacatahu teendhadiisii markuu ka soo baxayba teendhadii digaday ka dhigeen wa jacaluu yadribuuna waxayna gudo galeen isagii inay garaacayaan faqaala wuxuu ku yidhi maa shanukum war maxaad leedihiin maxaad leedihiin qaaluu waxay yidhaahdeen zanayta bi hadihi waxaad ka zinaysatay haweenaydan fawaladad minka ilmahana aday kuu dhashay annagana waxaad isaga kaan dhigaysaa nin cibaado badan tuugyaho khaa'inka waa la garaacay qaala wuxuu yidhi ayna sabiyu waru kaadiye oo aawi ilmahaan dhale anigu fajaau bihi waa u keeneen faqaala wuxuu yidhi dacuunii idhaafa xataa usaliya ilaa an tukado fasallaa waa tukaday falama اnsarafa markuu salaaddii ka baxay ilaahay buu baryey jala wacala salaadiisii buu ilaahay ku baryey markuu salaaddii ka baxay ata sabiya ilmihii yaraabuu u yimid faطacna fii baطnihi fartiisuu caloosha kaga duray wa qaala wuxuuna ku yidhi ya ghulaamu man abuuk wiil yahow aabbahaa waa kuma qaala wuxuu yidhi fulaan araaci aabbahay waa qowsaarkii hebel la yidhaahdo ilmihii yaraa waa hadlay soo maa wuuna sheegay inuu aabbihii yahay qowsaarka hebel la yidhahdo faaqbaluu calaa jurayjin dadkii marka xaqiiqadii bay ogaadeen shaahid iyo markhaati baa la helay aanan macquul ahayn inuu hadlo ilmihii yaraa weeyaan marhaatigiisana waa la yeelaya faaqbaluu calaa jurayjin dadkii khaladkoodii ay ku dhaceen hadday doonayaan inay ka toobad keenaan marka jurayj bay soo qaabileen yuqabiluunahu iyagoo dhunkanaya wayatamasacuuna bihi iyagoo masaxanaya ka barakaysanaya waaga hore reer bani israiil sidaasay ahaayeen ummaddeennana inta aan diinta badan aqoonin meel walba saasay u masaxataa derbi walbay masaxanayaan barakay ka raadinayaan wa qaaluu waxay idhaahdeen nabnii laka waa kuu dhisaynaa sawmacataka sawmacadaadii iyo teendhadaadii min dahabin baan kaaga dhisaynaa xitaa maaha dhagix iyo waxay ahayd toona qaala wuxuu yidhi laa aciiduuha min tiinin dhagix iyo dhoobadii ay ahayd iigu celiya siday ahayd iigu celiya kamaa kaanat fafacaluu way sameeyeen wa baynamaa sabiyun yardaac kaasina wuxuu ahaa ilmihii labaad ee hadlay soo maha nabiyullaahi ciisa saaxibu jurayj kii saddexaad ee yaraanta ku hadlay isna waa kan marka ku afaraad baa jiro xadiidka uunan sheegino qur'aanka isna inoo sheego waa maryama binti cimraan weeyaan وkفlha زكريا كلma dخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب في سورة آل عمران baa lagu sheegay juska meeshaasaa lagu tilmaamay marka xadiidka laakiin saddexdan wiil buu inoo sheegaya wa baynamaa sabiyun yardaac ka saddexaadna wuxuu ahaa xilli ree bani israa'iil waageedii weeyaano ilmo yari sabiyun ilmo yari yardacu uu nuugayo min ummihi hooyadii famara rajulu ninbaa wuxuu soo maray hooyadii raakibun saaran calaa daabbatin faariha daabad aad u qurux badan wa shaaratin xasana dhar aad u qurux badanna waa qaba wiil faras ku taagan jamaal iyo joogna ilaahay u dhaliyey dharna ku xarogoonaya qurux badan ayaa soo maray islaantii hooyo walbana waa sidaa wey faqaalad markaasay waxay tihi ummahu hooyadii allaahumma ajcal ibnii mila haada ilaahu wiilkaygan yar kaasoo kale iiga yeel ilmihii yaraa fataraka thadya naaskiibuu intuu sii daayey uu jiqayey ayuu aqbala ilayhi kii hooyadii alayd ilaahu kaasoo kale ka dhig intuu qaabilay xaggiisii dhowray oo fa nadara ilayhi fiiriyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi allahuma laa tajcalnii mila ilaahu kaasoo kale ha iga dhigin uma aqbala calaa adyihi awalba naas buu nogaya naaskiisiibuu isaga soo jeestay fajacala yardac wuxuu guda galay inuu naaskii nuugayo fakaأnii anduru ilى rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam saxaabiga xadiidka warinaya abu hurayra wuxuu yidhi waxaabad moodaa inaan fiirinayo nebiga hadda calayh الsalaaةu wasalaam wa huwa yaxki isagoo ka waramaya sida ilmaha yar irtidaacahu naaska u nuugaya biusbuci fartiisuu nebiga ku tilmaamay asabaabata fii fiihi afkiisa saasoo kale u nuugay buu yidhi fajacala nebigu wuxuu wiilkii yaraa gudagelay yamusuhaa inuu mudmuudsanayo oo naaskii nuugayo qaala wuxuu yidhi nebigu wa mara bijaariyatin gabar bay dadkii soo mariyeen islaantii meeshii joogtay wa hum yadribuunaha iyadoo gabadha la garaacayo wayaquuluuna ayna leeyihiin zanad way zinaysatay sarqad wayna xadday waa zaaniyad waana tuug weeyaan wa hiya taquulu iyaduna waxay leedahay xasbiya allah wa nicma alwakiil faqaalad ummahu hooyadii baa waxay tidhi allahuma laa tajcal ibnii milaha ilaahu wiilkayga taasoo kale ha iiga yeelin fataraka thadi alridaaca nugmadii buu ka tegey wanadara ilayha gabadhii buu dhowray faqaala markaasuu wuxuu yidhi allahuma ajcalnii milaha ilaahu iyadoo kale iga dhig fahunaalika halkaasaa marka taraajaca alxadiia wiilkii iyo hooyadii ku sheekaysteen faqaalad waxay tidhi mara rajulun xasuna alhi'a war wiil yahow kii yaraa inaaska nuujinaysa inuu hadlaya aragtaa waxay tiri wiil yahow nin baa meesha soo maray quruxii ay ka muuqato waxaan dhahay allahuma ajcal ibnii milah faqulta adna waxaa tihi allahuma laa tajcalnii milah wamaruu waxay soo mariyeen bihadihi اlama gabadhan iyada ah wahum yadribuunaha iyagoo garaacaya wayaquuluuna dhahaya zanad wasaraqat way sinaysato waxbay xadday faqultu waxaan idhi allahuma laa tajcal ibnii milaha faqulta adna waxaa tihi allahuma ajcalnii milaha iyadoo kale ilaahu iga dhig qaala ilmihii yarabaa hadle hadda wuxuu yidhi ina daka arinkaa ina daka arajulu ninka isagaa kaana wuxuu ahaa jabbaaran mid isla weynan badan leh faqultu marka sidaa darteeda waxaan idhi allahuma laa tajcalnii mila kibirkaa iyo ilaah isagoo kale hayga dhigin ana haadihi tanina yaquuluuna way leeyihiin zanad way zinaysatay walam taznu maynan zinaysanin wayaquluuna sidoo kale waxay leeyihin saraqad walam tasruq maynan xadin faqultu waxaan idhi allahuma jcalnii milaha muttafaqu calayh almuumisaat bidami اlmiimi weeyaan alأulى waiskaani اlwaawi aلthaniyi wasiini اlmuhmalati wahuna الzawani weeyaan haweenka zinaysta wاlmuumisana azaniya weeyaan waqowluhu uu yirina dabatun fariha bilfaa'i ay xaadiqa nafiisa ballaaran weyn qurux iyo qiimo leh ashaarana waxaa la yidhaahdaa wahiya aljamaalu waa jamaalka aلظaahiru quruxda muuqato weeyaan fi اlhayئaةi wاlmalbas hay-ada iyo malbaska qofka wmacna taraajaca alxadiiثa ay xadaث الsabiy waxadaثaha wاllah aclam